khalad ay ku soo gashay waa la soo dhacay waa la soo xaday markaasaa laga iibiyey asagii laga iibiyey wuxuu moodayaa marka inuu leeyahay suuquu keenay uu kaa iibiyey markuu gaagaday kadib ayaa waxaa soo baxday badeecadan maba uusan lahayn ninka kaa iibiyay waa xatooy ahayd ama dhacbay ahayd badaacadiina markaa gacantay ku jirta yaa iska leh ma ninkan dambee khaladka ku gatay ee tuugka ka gatay baa leh mise ninkii laga soo xaday ama laga soo dhacay baa leh midkood hadduu qaato ka kalaa marka wax ka maqan yahay xoolahaa maqan dabagalkoodii raacashadooda damaanadeeda yaa iska leh ma ninkii asalka xooluhu ka soo jeedeen baa laleeyahay aday wax kaa maqan yihiin raadso mise ninkan dambe ee gacantiisa loogu yimid ayaa laga wareejinayaa isagaa la dhihi khalad baa wax lagaaga gadaye ninkii kaa gaday dabagaloo raadso labadaa kee way macnaha marka waxaa la yidhaahdaa daraka almabiic waxaa la yidhaha bimacnaa tabiicata almabiic waay badeecada dabagalkeeda ile badeecadii ninkii dhacay lacag buu qaatay waa tegey dabagalka damaanadeeda ayaa iska leh ma baa'ica mise mushtariga baa'ica buu yidhi marka baa'ica ay korkiisa tahay hadday badeecadu soo baxdo inay tahay mustaxaqa mid la mutay oo dad kale lahaayeen sidaasay macnaa ayb can ilxasan xasan ibn abilxasan albasri can samurata ibni jundab qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alay wasalam man wajada ruuxii hela cayna maalihi xoolihiisa laftoodii laf ahaantoodii waayo maaha qiimahoodii iyo wax lagu bedelay iyo maaha cayna maalihi xoolihiisii laf ahaantoodii waayo cinda rajulin nin agtiisa ka hela dumarkuna waa fa huwa isaga ayaa axaqu u xaqnimo badan bihi xoolihi isagaa nin walba ka mudan ayib oo muxuu ahay markay caddaato ama markhaati ku caddaato ama kan gacanta ku hayaba uu qiro markaasi isagaa mudan wayatbacu wuxuu raacayaa albayicu kii badeecada ee iibsaday ee tuugga ka iibsaday waay wuxuu raacayaa man baacahu ciddii ka iibisay buu raacanaya ciddii badeecadan ka gaday ayuu isagu wax u raadsanaya way macnaha ayib ama waxaa ka hel ama ka waayo rawaw axmed baa wariyey abu daawuud waannasaa'i xadiidkani sanadkiisu waa daciif ciladuna waxa weeyaan cancanatulxasan baa ku jirta xasanulbasri ayaa cancaneeyey wuxuuna caan ku yahay mudallisnimo sidaas daraaddeed baa halkaasaa dacfigu kaga jira lihada sababuna sheekh albaani u daciifiyey ayb laakiin sheekh shucayb alarnaawut baa isagu sidaa ka gedisan xukumayo kan ka dambeeyuu ku xoojinaya oo sanad ka gedisan ku yimid ayb markaasuu xasan ka dhigaya wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan idaa goortii suriqa la xado min arajuli ninka xaggiisa mataacun haddii alaab laga xado ow amase daaca uu lumo mataacdii minhu xaggiisa ay ka lunto oo fa wajadahu uu helo mataacdii biyadi rajulin nin gacantiisa uu ka helo bicaynihi laf ahaantiisii cayntii mataacdii lafteedii uu helo fa huwa isaga ayaa axaqu u xaqnimo badan bihi isaga isaga u xaqleh ah, mxuu ahay ayb isagaa u xaqlehoo cid kal kasta uga xaqle wey maanaa kan gacantiisa ku jira iyo kii hore uu ka soo wareejistay kulli isagaa ka xaqlay wa yarjicu wuu noqonayaa almushtari kii badeecada iibsaday ee ninkii soo xaday ama soo dhacay ama helay kii ka iibsaday waay macnaha oo haddana baa'ica ilan waa laba caqdi soomaa laba caqdi waay nin baa badeecada gacanta ku hayoo soo xaday wuu kaa gaday taa waa caqdi caqdigaas tuugguna waa baa'ic adigoo ka iibsadayna waxaad tahay mushtari markan dambe waxaad noqonaysaa adugu ninkii badeecada gacanta ku hayay baa'icaad noqone ninkan badeecada lahaana markaa kadib yacni xukumku waa isbedelaya marka wa yarjicu wuu noqonayaa almushtari ninka badeecada soo iibsadee tuugga ka soo gatay calalbaa'ici tuuggii ka gaday ayuu ku noqonayaa biamani lacagtiisii buu ugu noqonaya ayib rawa axmed awariy wbn maaja baa sanadkiisa waxaa ku jira alxajaaj ibnu arda'a ayaa ku jira oo isaguna mudallis ah wuuna cancaneeyey ayib xajaaj ibnu arda'a rijaasha kale xadiidka waa iqaad laakiin tadliisu xajaaj ibnu arda'a ku jira ariiqan oo uu ku jiro nin mudallisa iyo ariiqa kale uu nin mudallisa ku jiro ayuu sheekh shucayb alarnawud isku xoojiyey saas daraaddeed buu xadiidka xasan ka dhigay ayb xadiidku wuxuu faa'iideynayaa ee sida uu imaamku ama sheekhu baabeeyeyba haddii badeecada ay gacantaada si khalada ku soo garto xaq darra ama waa la soo xaday ama waa la soo dhacay ama meel baa laga helay ciddii lahayd baa badeecadii u timid badeecadii sharti waxaa inay sideedii tahay xadiisasa ku cad marka badeecadaasi gacantaada ku jirta waxaa iskale ninkay asalkeedu ka soo jeeday laga soo xaday ama laga dhacay toos buu u qaadanaya markuu ay caddaato oo turuqda ama markhaati ama muxuu ahaye dhaar ama qiraalba ay ku caddaato oo kii gacanta ku hayo uu u qiro si lagu caddeeyaba markay sugnaato inay badeecadina isaga ka soo jeeday si khaladana lagaga qaatay markaa toos buu la wareegaya kan kale soomaa lacagtiisii iyo xoolihiisii wuxuu u raadsanayaa ninkii sida khaladkaa wax kaga iibiyey oo xoolo uusan lahayn ka gaday kaasuu dabagelay ama wax keelo ama wax ka waayo ayb intaa weliba waxaa dheer ay culimmadu tilmaamayaan waa meeshii soomaalidu yidhahdaan walba nin iyo hee nin iyo nin iyo baayidii aragti baa ka dhaxaysa sooma ah. nin iyo hantidiisa aragti baa ka dhaxaysa isagaa iskale adaa lagu khalday adaal muxuu ahaay god lagaa riday marka aday wax kaa maqan yahi saas ayb aad bay hadda u badantah haddii marka aad ogaato marka aad iibsanaysay badeecadani inay la soo xaday ama la soo dhacay ama la soo biliqaystay haddaad ogayd oo adoo ogaa aad gadatay adiya tuuggu isku xugun baad tihiin xagga dembigana isku xugun baad ka tihiin xagga xaqa laasimayana isku xugun baad ka tihiin lanna waad u badheedhay xoolo xaqdaraa oo baatilaad inaad qaadatood la wareegto ayaad u badheedhay tuug baa taha marka ama qaasib baa tahoo kii wax dhacay oo kalea taha haddaadan markaa ka warhaynin ood badeecadan adiga u haysatay ninka kaa iibinahaya inuu leeyahay markaana aad saa ku iibsato markaa dembi ma lihid oo laa tu'aakhidnaa in nasiina ow akhta'naa waayo yani maada ku talagelin sax bay kula ahayd adiga markaa dembi ma laakiin dembi ma lihid ku yeelan maysa soo ma leanna caqdigaad ku qaadatay baa khalad ahaa nin aan lahayn baa kaa gaday marka caqdigii waxba kama jiro xoolahana ninkeed ninkiis kalahaa bay u noqonayaan sidaasay noqonaysa marka ayib baabu mulaasamati almalii'i wa ilaaqi marka wuxuu yacni laga digayaa yani suuqyada inta badan xoolaha lasoo xaday iyo lasoo dhacay iyo lagu iibiyo inuusan ruuxu wax ka raadsan waracu wuxuu ku jiraa marba haddii malahaagu u badan yahay in meeshani wax lasoo gaday lagu iibinayo waracu wuxuu ku jiraa inaadan waxbaba ka iibsaninba ah, oo aad muxuu ahay eh, adoo raqiisnimo ugu xilanahay inta badan waxyaala dadka laga jeebsiibo kale mobeylada iyo kabaha laxada iyo meel waxaa jira lagu iibiyo soo ma ah yani haddaabad muxuu ahaay malahaaga u bato xoolahan xoolal soo dhacay inuu yahay ha mid jokoro oo la ordahaya mobile muxuu ahaay quruxsanoo muxuu ahaay eh, iphone ah. yani la ordahay hadduu kuu limid iga ku yidhaha inuu soo xaday baad garanaya jokoro maa yeelan kara telefoon inta marka waxa weeye yani qariinaa markaa muuqata soo marka haddii unaad muxuu ahaay adeer maxaa galay aniga ma ogiye ma sax inay waswaas kula gaadho maoho waan soo marnay soo maa inaad waswaas gasho maoho asalka xooluhu waxa weye nin walba gacantiisa waxa ku jira isagaa leh asalku waa saas mucaamaladan saasaad ula mucaamalo laakiin hadday malahaaga u badato inuu waxani khalad yahay markaa waad ka wareegi saas man ayb baabu mulaaamati lmalii wa ilaaqi lmucsir wuxuu baabu yahay mulaasamati almali daymaysnihii waxhaystay oo lagu dhago laysku maro wa ilaaqi almucsir kii caydhayani kii daynta lagu lahaa caydhoobay oo layska sii daayo ayb masalada wuxuu kaga hadlayaa kitaabu tafliis tafliiska waxaa la yidhahdaa waa caydhoobidda waa ruuxa haddii daynta lagu leeyahay iyo xoolihiisa ay dayntu badato waa muflis waa muflis tujaar badan baa maanta muflisiina ilaana wax weeyaan dad fara badan oo maanta agtooda wax ka muuqdaan daynta lagu leeyahay ka badan xoolahay leeyihi marka ruuxa noocaasoo kaleeta abaa muflis shareecadu taqaana muflis axkaam buu marka leeyahay marka ruuxii daynta lagu lahaa laba mid waay ruuxan daynta lagu leeyahay hadduu wixii dayntii heli karo uu yahay meli meli soomaynaan soo marin xalay yacni muxuu ahaaye waidaa utbica axadukum calaa meli soo maahayn haniga wax haysta waa Ah. yacni hadduu ruuxan daynta lagu leeyahay uu wixii heli karo oo dayntii hayo oo iska bixin karo ninkii daynta ku lahaa xaq wuxuu u leeyahay inuu ku dhago iska laalaadiyo ah. oo uu markaasi uu yidhaahdo daynteydii halkaa ii dhig oo hadduu u dhigi waayo markaasi uu maxkamad iyo dacwo iyo xabsi iyo la galo siduu kaga qaadan karo markaa xaqiisa uu maro marna waa marka labaaday ruuxa daynta ku leedahay waaba caydhba ma kari karo waad ogtahay inuusa waxba haysan dayntiina waad ku leedahay kaasoo kalena waxaa waajiba in la sugo intuu wax ka helaayo lama xidhi karo laguma xadgudbi karo lama dulmin karo lama caayi karo leanna waa mucsir waa caydh soo ma labadaasaa loo kala qaaday marka mulaazamatu lmali kii waxaystay oo lagu dhago iyo wa ilaaqi lmucsir kii caydh ahaa oo layska sii daayo intuu wax ka helayana wax laga sugo sidaasuu baabu yahay can cabdi bni shariidin can abihi aabbihi wuxuu ka warinayaa shariid can inabiy nebiga wuxuu ka warinay sal lla alay slam qaala nebigu inuu yidhi layulwaajidi kii wax heli karay ee daynta iska bixin karay meermeerintiisa uu meermeeriyo dadkii daynta ku lahaa dulmu waay taa iyadii ah, laalaabka iyo warwareejinta waa dulmi dulmigaasi oo yuxillu xalaalaynaya cirdahu sharafkiisa wa cuquubatahu iyo ciqaabidiisa yani cirdigiisana wuu dhaawici in la cuquubeeyana way bannaanaan rawahu waxa wariyay alhamsa ila tirmidi wa qala axmedu axmed wuxuu yihi axmed ibnu xambale qaala wakiicu wakiic ibnu ljaraax wuxuu yidhi cirdahu waxaa laga wadaa yuxillu cirdahu soo lama dhihin cirdiga waxaa laga wadaa bimacnaa shikaayatahu ka dacwoonshihiisa cirdigiisuu bannaynaya waxaa laga wadaa bimacnaa wuu ka dacwoon karaa waxbaad ka sheegi kartaa maxkamaddii iyo intaad tagto baad wax ka sheegi kartaa oodii kartaa ninkan waxbuu haystaa waa bakayl xoolaayi iga gacan adaygay soo cir sharafkiisii ma duraysa sharafkiisa waxaa ka sheegaysaa mugta marka way kuu bannaan tahay waay way kuu bannaan tahay shikaayatahu inaad ka dacwootaa kuu bannaan oo dacwayso ayib wa cuquubatuhuna waxa weeyaan xabsuhu xidhidiisa waay inaad xidhana waad heli karta isla macnaha waxaa ku fasiray isagana alimaam sufyaan baa ku fasiray a'immadu saasay ku fasirayeen qaar badan oo ka mid ah oo ninkaas eh, xoolihiina ku siin kara kuna warwareejinayo waa daalim dulmigiisa markaa inaad iska dafciso oo aduu isticmaalso haddaad xidhi kartana aad xidho haddaad dawoon kartana ka dacwoon kartana tacwooto taasaa kuu bannaan way marka adiga wixii aan xadgudub ahayn wixii aan ka badbadin ahayn ayb xadiikaasi waxaa saxiixinaya alimaam alxaakim dahabi baa ku waafaqay alxaafid ibnu mulaqin baa sidoo kale isaguna saxiixinaya waxaa sanadkiisa taxsiiniyey alxaafid ibnu xajar fi lfatx sheekh albanina fi lirwa ayuu ku aiiinaiyo ku taxsiininaya baan dhihila waa xadiis sugan waa ayb muxuu inoo faa'iideeyey marka wuxuu inoo faa'iideeyey ninka haysta dayntii iskana bixin kara dadka dayntooda in lagu dhegi karo oo la dacwayn karo oo la xidhi karo oo uu cuquubo mudan karo ayib ay macna wacan abi saciidin qaala wuxuu ihi usiiba waxaa la asiibay rajulu nin baa la asiibay yacni in la xidhi karo waxaa qaba xanafiyadaa qabta madhabka xanafiyadaa qaba waa la xidhi karaa xabsi baa la gelin karaa bay laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin war ninka yaan la xidhine xoolihiisa dowladdu intay soo qabato iyadoon xidhin oo bannaanka uu joogo ha iibiso kadibna dadka dayntoodii ha u guddo maxaa xabsi loo gelinaya dowladdu awood isticmaasho xoolihiisa ha soo xaraashto dadkana haw siiso isagana ayaan la xidhin bannaankiisa ha joogo sidaas culimmada badankood baa qaba wacan abi saciidin qaal wuxuu yidhi usiiba waxaa la asiibay rajulu nin baa la asiibay calaa cahdi rasuulilahi sal lay sl nabiga wakhtigiisii fii himaarin midha sababtood baa lagu asiibay midhahaasoo ibtaacaha uu iibsaday waa la asiibay maxaa laga wadaa bimacnaa midhihii baa ka ba'ay midhihii baa ka ba'ayo yani e, musiibo maaliya ku dhacday midho uu soo iibsaday ayuu ku khasaaray fa kaura marka waxaa batay daynuhu dayntiisii baa badatay oo waxay ka badatay e, muxuu ahaaye e, xoolihiisii fa qaala markaasaa wuxuu yidhi sal lla alay war ku sadaqaysta alayhi korkiisa war ninkan wax loo ururiyo ha lagu sadaqaysto fa tasadaqa waxaa ku sadaqaystay calayhi korkiisa annaasu dadkii baa ku sadaqaystay lan waa caydh falam yabluq ma gaadhin dalika arrinkaas wixii loo uruuriyey ma gaadhin wafaa daynihi dayntii lagu lahaa bixinteeda ma gaadhin xogaagii dadka u uruuriyeen dayntii waaba kasii badatayba ah, waa gaari kari weyde ayb faqaala markaasaa wuxu uhi rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu idhi liquramaa'ihi dadkii daynta ku lahaa nimankii daynta ku lahaa ninka isaga ah, ayuu nebigu la hadlayoo wuxuu ku yidhi khuduu qaata maa wajadtum waxaad heshaan intaa dadkaba laga soo uruuriyo silica lagu keenay niman yahu qaata walaysa idinma ahaanin lakum idinka idinma ahaanin ilaa daalika kaas mooye intaa waxaan ahaynna malihidin walaysa lakum idinma sugnaaninoo malihidin ilaa daalika intaa mooye intaa uun kala qaybsada laakiin ka badan malihidin ayib rawa ljamacatu waa ila lbuhaari laba macnaa lagu kawla fasiraa walaysa lakum ilaa daalika daahirka waxaa ka muuqda wax kalood u raacan kartaan ma jiro xataa hadduu hadhow helo ninkaasi madaxiisu waa furayn idinkuna intaad hadda heshaan uu qaybsado daahirka saasaa ka muuqda laakiin culimadu waxay u badan yihiin in laga wado walaysa lakum ilaa daalika ninkan hadda intaa waxaan ahayn intaasood qaybsataan waxaanayn hadda kuma samayn kartaan ma xidhi kartaan kuma xadgudbi kartaan yacni wax weeyaan intaa unbaad qaybsanaysa laakiin wixii soo hadhay in weli lagu yeelanayo oo lagu leeyahay oo xilliguu wax helo uu bixin doono adilo kale laga faa'iidaysanaya nusuus kale laga faa'idaysana keliyata walaysa lakum ilaa dalika waxay uun faa'iidayn uun intanood qaybsataan mooye hadda wax kaloo da idiin furani ma jiro ama wixii kale suga saasaa macnaha ay ku fasirayaan in badanoo culimada ka mid ayib kani muxuu faa'iidaynayaa marka wuxuu faa'iidaynayaa ruuxa daymoobay ee caydha ah een wixii iska bixin karin intii agtiisa laga helo uu bixin karana uu bixin hadduusan waxba bixin karinna in laga sugaa waajiba oo isaga lamana dacwayn karo lamana xidhi karo lagumana xadgudbi karo qur-aanka kariimkaaba macnaha faa'iideeyey wain kaana duu cusratin e fanadiratun ilaa maysara ah, hadduu mid caydhu u saaxiiba yahay oo caydh yahay waajibku waa in la sugo ilaa intuu wax ka helayo haddaad marka markaasi xoog wax ku keentidhahdood ku xadgudubto ama aad xidho adaad daalima markaa adigaa daalima oo dee ruuxaad ku xadgudleen maaha ilahayba wax ma siiniba soo ma marka iska sug inta ilahay wax ka siinayo uu kaaga gudaya macana sidaasuu yahay ayb baabu man wajada ciddii heshay buu baabuu yahay waxaa kaloo xadiisku daliil uu yahay dadka eh, yani culaysku haysto in e, loo istaagi karoo caawiya la dhihi karayo oo dadku wax isugu dardari karaan waa sunno nebi salawaatu rabbi waslamu caleyh yani aar min meel bay nebiga kaga sugan tahay sal ley waslam in dadka asxaabulmasaa'ibka iyo dadka noocaasoo kalea intuu nebigu dadka dhex istaago inu wax isugu dardara ah, nabigay ka sugan tahay sal ley slm dad baa waxay u qaateen inay bidcata baabu man wajada ciddii heshay buu baabu yahay silcatan badeeca heshay badeecadaasoo baacaha uu iibiyey min rajulin nin ka iibiyey cindahu agtiisa ka helay walxaal qad aflasa ninkaasina uu caydhoobay macnaheedu waxa weeye badeeca ayaad iibisay badeecadii nin baad ka gaday dayn baad ku siisay lacagtii maada ka qaadan adoo dayntii ku leh badeecadaadiina uu hayo ayuuba ninkii caydhoobay wuuba kacayba sooma soo hadda kicitaan lama yidhahdo ah, ka meligii baa kacay shirkaddii baa kacay ruuxii baaba kaay waaba iflaasay agtiisa waxaa loogu tegey badeecadii adiga uu kaa qaatay lafteedii yaa iska leh dad badanna dayn bay u haystaan ah, ummad badan baa meesha tubanoo dayn ninkan ku lahaa yaa qaadanaya way badeecada iyada ninkii ay ka soo jeeday baa iska kuwan kale ee daynta kulana lama qaybsanayaan asagaa la dhaqaaqi kuwa kalena muxuu ahaay jabkooda allaha kabo wax kaloo loo hayo ma ayb laakiin quyuud iyo shuruud bay leedahay masaladaasu ka hadlaya marka baabu man wajada ruuxii helay silcatan badeeco badeecadaasoo baacaha uu iibiyey min rajulin nin uu ka iibiyey uu daymiyo dayn ku siiye manaa cindahu agtiisuu ka helay badeecadiibuu agtiisa ugu tegey waqad aflasa isagoo caydhoobay ayuu badeecadii agtiisa ka helay maxaa dhacaya way markaas macnaha ayib waxaa la mid hadda laga hadlaya laakiin imaamu shaafici iyo siday qabaan waxaa la mid ah badeecaba idinma dhex marine dayn caadiyaa siisay ogno raashiin iyo daymi raashinkii baad ama baabuur baad daymisay wuu iflaastay markaa ama ma ahee waxbaad caariyeysay waxaad tidhi muxuu ahay baabuurkayga ka yara faa'iidayso caari u siiso ama meehe ammaanaad u dhiibatay kadibna ninkii waaba kacayba meeshii baa laysugu yimid marka badeecada aad ka gaday daynta ku siisay iyo daynta ixsaanka aad ku bixisay iyo ammaanada aad u dhiibatay iyo e, cariyada aad siisay kullu dalika imaamu shaafici wuxuu le waa kuwan kalaaba kasii awlaysanba ayib an اlxasan can samurata can اnabiy nebiga wuxuu ka warin sal ly slam qaala nebigu inuu man wajada ruuxii hela mataacahu alaabtiisii cinda muflisin nin caydhoobay agtiisa ka hela bicaynihi mataacda lafteedii ee fa huwa isaga ayaa axaqu u xaqnimo badan bihi mataacda isagaa cid walba ka xaqli rawa axmed baa sanadkiisu waa daciif xadiidka maxaa yeele waxaa ku jira in la yidhahdo cumar ibnu ibraahim oo daciif ah khaasa wuxuu dacfigiisu ka imaanayaa qataaduu ka warinaya ibnu dicaamata asaduusi riwaayadiisa qataadda uu ka wariyana waa daciifo wey ciladu waa taa saa ay tahay haddana waxaa khilaafay nin ka xoog badanoo muusa ibnu saib la yidhaahdo oo iqa ah markaasuu qataadda ka wariyoo lafdi kaleu kaga wariyay lafdi kan ka gedisan ayuu kaga wariyoo inoo imaan doono insha allahu tacala ayb an abi hurarta radi allahu tacala canhu can nabi sal lay slam qaala nabigu wuxuu man adraka ruuxii haleela maalahu xoolihiisii bicaynihi laf ahaantiisa cinda rajulin nin agtiisa ka hela ninkaasoo aflasa caydhoobay ow amase insaanin ama yacni insaan agtiisa ka hela insaankaasoo qad aflasa caydhoobay yacni rajulinta iyo insaaninta way kala gudaweynta insaanka waxaa soo gelaya dumarka cid walbaa soo gelaysa rajulinta laakiin nin wa ayb ow amase insaanin cinda insaanin ama insaan agtiisa ka hela insaankaasoo qad aflasa caydhoobay fa huwa isaga ayaa xaqu u xaqnimo badan bihi yani waxa weeya maalkaas min hayrihi cid aan isaga ahayn oo dhan isaga uga xaqnimo badan rawahu ljamacatu baa warisa ayib cid kaleo dhan isagaa ka xaqnay min hayrihi waxaa soo gelaya ninkan caydhoobay dadkii dhaxalkiisa lahaa iyo dadkii daymaha ku lahaa intaba isagaa ka xigo uga xaqle ayib oo hadday maalan uu dhinto masaladeedu way soo socotaa axaadiistani waxay inoo sheegtay marka shardi bay ku xidhay shardigu muxuu yahay shardiga uu ku mudanayo waxa weeye waa in waxa meesha loogu tegay ay tahay badeecadiisii lafteedii waxba iska bedeleen bicaynihi waxaa laga wadaa hadday badeecadii isbedeshay ama way siyaaday ama nusqaan baa ku timid ama iyadii baaba la iibiyo qiimaheed lacagteedii baa meesha taalla markaasi dadkaad ula siman tahay dadka daynta kule baad ula simanta oo waa laydiin qaybinoo baasantiun baa laydinku qaybin laakiin marka aadan cidna ula simaanin adigu uun qaadanayso waa markay badeecadaadiioo sideedii ah oo lafteedii aad meesha ugu tagta waa markaa ninna kula qaybsan maayo adigaa iska qaadana saas way macana wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan qaala wuxuu idhi fi rajuli ninka oo yucdimu caydhoobaya idaa goortii wujida la helo cindahu agtiisa almataacu bataacdi badeecadii markii agtiisa laga helo walxaal walam yufariqhu isagoon qaybinin isagoo badeecadii aan kala qaybinin oon kala geynin oo sideedii u rursan tahay wuxuu yidhi nebigu sal lla alay slam innahu isagu lisaaxibihi buu u sugnaaday innahuda maxaa laga wadaa ah, yani waxay ku noqonaysaa mataacdii innahu mataacdii lisaaxibihi saaxiibkiibuu u sugnaaday alladii saaxiibkaasoo baacahu iibiyey yacni ciddii lahaydee markii hore ka gaday baa iskale badeecada iyada ah rawahu muslim baa wariy wanasaa'i wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan ayumaa rajulin nin kasta oo aflasa caydhooba oo fawajada uu helo rajulunini cindahu agtiisa ninkaa caydhoobay maalahu xoolihiisa uu ka helo walam yakun walxaal lam yakun haddana uusan ahayn isla markaana uusan ahayn iqtadaa mid gutay oo qaatay min maalihi xoolihiisa shay-an waxba mid ka qaatay xaaluusan ahayn fa huwa kaasi lahu ninkiiba ninkii fa huwa kaasi lahu baa'icii buu u lahu ninkaasi iibiyey buu u oo isagaa iska rawa axmed baa wariyay sanadkiisu waa munqatic xasan ilbasri baa abu hurayre ka warinayay mana uusan ka maqlin ayib laakiin xadiidku turuqda kale ayuu ku asaxaya kan ka dambeeya ayaa ka mid kanna wuxuu faa'iideeyey qayd labaad ama shardi labaad oo ah marka aad badeecada ama e, e, mataacda aad keligaa yeelanayso lagula wadaagayn shardiga labaadi waxa weeyaan inaadan lacagteedii wax ka mida qaadanin haddaad lacagteedii wax ka mida qaadatay waxna kuu laabnaayeen dadka dayntale waad markaa ula simantahay waana madhabuljumhuur maxaa yeele muxuu ku xidhay walam yakun iqtadaa min maalihi shay-an xoolihiisii wax ka midana waa inuusan gudanin oo qaadanin ah, iyadana waa sharti labaad wa maalan yani waxaad ka iibisay maalan eh, eh, eh, badeecad badan baad ka iibisay hal mar baad ka wada gaday lacagtii qaar baad qaadatay qaarna waa kuu laabantay iyadoo sidaa ay tahay buu ninkii kacay ama kambanigii kacay wixii baad meesha ugu tagtay intii kale aad ugu tagtay lacagtiina qaar baad qaadatay dadkaad ula siman tahay markaa shardiga labaad kaas weeyo waa inaadan wax ka mida qaadanin lacagteeda wacan abi bakr bni cabdiraxmaan bni xaari bni hishaam ana nebiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi ayumaa rajulu nin kasta oo baaca iibiya mataacan alaab iibiya oo fa aflasa uu caydhoobo alladii kii ibtaacahu ka iibsaday oo walam yaqbid walxaal lam yaqbid isaguna aan qaadanin alladii kii baacahu uu iibiyey min amanihi lacagtiisa shay an aan waxba ka qaadanin wixii uu gadayna lacagtiisii wax ka mid a ah aan waxba ka qaadanin oo fawajada hela mataacahu alaabtiisii bicaynihi laf ahaanteediina hela fa huwa isaga ayaa axaqu u xaqnimo badan bihi mataacaas ah, saas waxna kama qaadanin waana alaabtiisi lafteeda wain maata hadduu dhinto almushtari kii iibsaday hadduu dhinto kii kaa gatay ee caydhoobay baaba dhintayba ayb fa saaxiibulmataaci alaabta ninkii iska lahaayey uswat lghuramaa dadka dayntale buu la dadka dayntale buu la mid yahay waa shardi kale shardiga kale wuxuu yahay ninkani intuusan inuu kacay ama kambanigani inuu kacay oo khasaaray oo iflaasay intuusan la xukumin ama lagu dhawaaqin buu ninkii dhintay waa dhintay markuu dhintay oo lasoo yaacay oo nin walba is yidhi walba xaqaagii raadso ayaa meeshii waxaa loogu yimid ninkii waxba ma haystaba laakiin dhowrkii jawaanee shalay uu kaa soo qaatay buu meesha ku hayaa waase dhintay oo ma noola dhowrka jawaan ma qaadane marka waa kuwaagii laftoodii lacagtiina wax ka mida maadan qaadanin laakiin ninkii baa dhintay xaaladdaa iyada ana keligaa yeelan mayside dadka daynta le baad ula simantahay markaa uswat lquramaa dadka daynta ku sheeganaya umbaad wax la qaybsan jawaanadan waa la gadi kadibna wixii ka soo baxa dadkii daynta lahaabaa loo qaybin nin walba intay u gaadho saasman sidii loo kala xoolo badnaa nis baa loogu qaybinaya loogu qaybinaya siday xoolahoodu u kala badnaayeen ayb rawa waxaa wariyey xadiidkana maalikun maalik baa wariyey fi lmuwa wa abu daawuud baa wariyey wa huwa mursal abu daawuud fi lmarasiil ayib abu daawuud baa kadalika fi sunan buu ku wariyey walmarasiil sidoo kaleeto labada buu ku wariyey waqad asnadahu xadiidka waxaa isnaadiyey oo xidhiidhiyey oo aan mursal ka dhigin abu daawuud min wajhin daciifin weji kaloo daciifa ayib xadiidku waxaa raajixa inuu mursal yahay oo waxaa rajaxaya sida abu daawuud muxuu ahaayey ibnu xajar iyo bayhaqi iyo keyrkoodba waxay rajaxayaan inuu mursal yahay laakiin wuxuu ku xoogoobayaa shawaahidda aan soo marnay sidaasuna xadiidku xadiid sugan ku noqonaya ayb marka maxaan soo marnay saas daraaddeed shekh waa saxiixinaya waxaan marka soo marnay marka aad keligaa yeelanayso oo aan lagula wadaagaynin shuruud buu leeyahy horta waxaa meesha loogu tegay waa inay badeecadaadii lafteedii tahay kow marka labaad waa inaadan lacagteedii wax ka mida qaadan marka saddexaad inuu nool yahay ninkii uusan dhimanin saddexdaa haddii la helo waxa meesha loogu tagaadaa iskale saddexdaa sharti mid ka mid a ah haddii la waayana wixii meesha loogu teglay waxaagiiba ha ahaadee dadkaad ula simanta oo dadka daynta le unbaad wada qaybsanaysaan sidaasay axaadiistu khulaasadeedu faa'idaynaysaa baabu alxajri cala almadini wa bayci maalihi fii qada'i daynihi ayb wuxuu baabu yahay ruuxii daynta lagu lahaa oo la sharo tasarufka laga joojiyo iyo xoolihiisoo la gado wa bayci maalihi xoolihiisoo la gado fii qadaa'i daynihi dayntiisa gudideeda darteed loo gado ayib kani waxa weeye ruuxu markuu daymoobo oo uu iflaaso dayntiisu badato waxaa laga joojinayaa tasarufkaa laga joojinayaa xoolihiisa intii soo hadhay inuu maamulo oo isticmaalkii bixintii rogrogiddii wixii baa laga joojinaya dowladda waa laga xanibayaa xajriga kaasa maxaa loo xanibayaa dadkii xaqa lahaa baa loo xanibaya kadibna waa la gadayaa oo dowladdaa gadaysa dadkii daynta lahayd bay u qaybinaysa taa ma bannaanta mise ma bannaan ruuxu ruux waalan ma ah oo ilmo yar ma ah ee laakiin waa ruux fayow caqligiisu kaamil yahay wax maamuli oo tasarufkiisu saxiix yahay laakiin dayntii baa badatay yani baashii isku badiyey marka ma laga xidhi karaa waay tasarufka can kacb bn malikin ana nabiya nebigu sal lay waslam xajara nebigu wuxuu sharay oo tasarufka ka joojiyey cala mucaadin mucaad ibnu jabal maalahu xoolihiisiibuu ka joojiyey oo ka sharay wa baacahu xoolihiina waa gaday fii daynin dayn darteed buu u gaday daynkaasoo kaana ahaa calayhi mucaad korkiisa rawahu daara qutni baa wariyey kadalika xaakim baa soo saaray wuuna saxiixiyo dahabi baa ku waafaqay sheekh albaani baa labadoodaba tacaqub ku sameeyo ka daba tegey oo wuxuu yidhi xadiidku waa daciif saxiixna maba noqon karo albaani yani dahabi buu si cajiiba ula yaabayo wuxuu leeyahay nin waxaa ku jira yidhahda ibraahim ibnu mucaawiya oo daciifa ku jira xataa dahabi daciifinayo see adiikiisu sax ku noqon buu leey ma sugna waa daciif xadiidka kacbin ma sugno oo in mucaad nebigu sharay tasarufka ka joojiye ayb waan cabdiraxmaan ibni kacb bin malik can cabdiraxmaan ibni kacb bin malikin qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa mucaad ibnu jabal wuxuu ahaa shaabban nin dhallinyaro ah sakhiyan oo deeqsi ah nin furan oo deeqsiu ah. wa kaana wuxuuna ahaa laa yumsiku midaan haysanin shay-an waxba ma haysan jirin wax alla wixii soo gaadhaba wuu bixin jiray deeqsinimada darteed wixii gacantii soo gaalaba horay buu ka bixin jiray falam yazal ma uusan ka zuulin yaddaanu inuu dayn qaadanayo xataa aqraqa ilaa uu maanshoobay maaluhu xoolihiisii kulluhu dhammaantii fi dayni daynta dhexeeda ilaa uu ku maanshoobay ilaa xoolihiiba ay qarqismaan oo xoolihiisii oo dhanba ay dayntu ka badato oo ay noqdaan muxuu aha wax unbad ku dhacdhacay ah, ilaa heerkaasuu daynta urursana faata nabiya nabigu u yimi sal lay waslam mucaad baa nabiga u yimi fakallamahu wuu la hadlay liyukalima si uu nabigu ugala hadlo huramaa'ahu kuwii daynta ku lahaa waa lagu dhegay mucaad macnaha markaasuu nebigu kusoo cararay wuxuu rasul ilahi igala hadlo nimankan daynta iigu dhagan igala hadal falow tarakuu hadday ka tegi lahaayeen liaxadin cid uun hadday uga tegi lahaayeen la tarakuu waxay ka tegi lahaayeen oo dayn lahaayeen limucaadin mucaad bay uga tegi lahaayeen hadday cid uun faraha ka qaadayn mucaad bay dayn lahayd nin faadil u ahaa oo aad u qiimo badan mucaad ibnu jabal radia allahu tacala canhu arda xadiidka xasanka culimada qaarkood taxsiiniya waa ninkuu nebigu uri sal lla lay aclamu nnaasi bilxalaali waalxaraam ah. dadka ninka xalaashii xaaraanta ugu yaqaanay buu ahaa mucaad ibnu jabal marka nin faadil u ah ayb walow tarakuu hadday dayn lahaayeen liaxadin la tarakuu limucaadin lijli rasuulilahi sl lay slm rasuulka dartii bay u dayn lahaayeen ila rasuulkaa u shafeecay sooma ayib fa baaca markaasuu iibiyey rasuululahi sl lay slam wuxuu iibiyey eh, lahum ayaga dadkii daynta lahaa wuxuu u iibiyey maalahu mucaad xoolihiisi xataa qaama ilaa uu istaagay mucaadun mucaad meeshii ka kacay bihayri shayin wax la'aan ah. kulli wixii o dhan isagoo laga wareejiyey oon waxba rawaaxa wariyey saciidun saciid ibn mansuur baa wariyey fii sunanihi haakada sidaasuu ku wariyey mursalan isagoo mursal ah mursal maxaa laga wadaa cabdiraxmaan ibnu kacb ibn waa taabici isagoo taabici abuu ah qisada wuxuu u warinayaa sidii isagoo goobjoog ahaa oo kale taabici baa tahay nebiga wakhtigiisa goobjoog ma noqon karta sidaas daraaddeed mursal weeye isagoo mursala buu sidaa ku wariyey abu daawuud baa sidoo kale wariyey fi lmaraasiil waxaana inuu mursal yahay baana saxiixa oo xadiidka uusan saxaabi nebiga ka wariyay sal lay sl aan la sheegin sidaana waxaa rajaxaya cabdulxaq alashbiili iyo sheekh albani sanadkiisana waxaa saxiixinaya ibnu xajar isaguna wuxuu rajaxayaa inuu mursal yahay xadiisku marka waa daciifo ciladiisu waa irsaal ciladiisu waa inuu mursal yahay oo muxuu ahay mursalkuna waa min anwaaci daciif cinda jumhuuri اlmuxadisiin sida imaam muslim uu muqadimada saxiixiisa ku sheegay ayb masaladaasi marka waxa waaye ruuxa dayntu ka badatay inta la sharo oo tasarufka laga joojiyo yaa ka joojin kara waa in dowlad iyo nidaam la helo waaye ma aha muxuu ahay intaan annaga heshiinno un inaan xabsi gelinoo xoolihiisa boobayna maaha waa inuu nidaam marka taasi ma soconaysaa labada xadiiba waa laba xadiis oo daciifa masaladu mas'alo caanaysa ahayd masalo caanay ahaydoo xilligii anagii muxuu ahaay masalo caan ahaydoo ladda saxaaba ruuxa oo safiiha in la sharo qur-aanka kariimkaana muxuu ahaayey waa laga faa'iidaysanoo ruuxa safiihnimu noqonaya mar haddii dayntiisu badato oo uu iska wada un sidaas way macnaha ayib waxaa qaba in la shari karayo dowladdu ay tasarufka ka joojin karto xoolihiisana intay gado dadkii daynta lahaa loo qaybin karayo waxaa qaba alimaamu maalik iyo shaafici iyo axmed abu yuusuf maxamed ibnu xasan jumhuurtaa qaba laakiin badankood waxay leeyihiin waxaa tasarufka laga joojinayaa dadkii daynta lahaa hadday codsadaan oo dowladdiiyo maxkamadda intay tagaan ay yidhaahdaan ninkan ha naloo qabto ah, oo ha naloo sharo hadduuna codsiba imaanin oo iyagiiba ay saa yani waxa weya raalli aynan ayna haysanin oo ku dheganayn markaasi ma soo qabsan karto dowladdu ah, ma soo qabsan karto saasay badankood shardigaasay dhigayaan macnaha ayb baab alxajri cala almubadir ah, wuxuu baabu yahay alxajru cala almubadir ninka xoolaha ku ciyaaraya ah, isagana shariiddiisa kaasi waa mid caydhoobay kaa hore wuxuu ahaa mid caydhoobay oo dayntu ku badatay kan dambana waxa weeye xoolihiibuuba meel xun u isticmaalaya yani mubadirka waa ruuxa xoolaha firdhiya oonu aaba yeelin culimmadaasay u badan yihiinna waxaa la yidhaahdaa ruuxa xoolaha meeshii ay munaasabka ahayd meel aan ahayn u isticmaalaya waxaa gelaya dadka xoolahooda xaaraanta ku baabi'inayo kale qaadka iyo sigaarka iyo khamrada iyo fasaadka iyo dagaalada fidnada iyo isaga dhabba waxaasuba xoolihiisa ku qubayaaba kaasoo kale marka waa mubadir waa mubadir culimmada qaarkood waxay geliyaan ruuxa asagoo xuquuq iyo waajibaad iyo saaran yihiin caruur iyo xasas iyo mas-uuliyaad iyo xil baa saaran xuquuq baa yaa dul saaran markaasuu wuxuu hayay oo dhan buu daadinaya bixinaya waar cayaalkaagiiy dumarkii yaad uga tagtay ilaahay baan u daayay buu le berrina sabri mahaya sidii abubakar oo kale masaajidda intuu ka istaagu dhihi niman yaho ha laygu sadaqaysto ah, lama rabo marka soo ma waladiina idaa anfaquu ah, lam yusrifuu walam yaqturuu wa kana bayna dalika qawaaman waay ah, gacan adaygna lama rabo oo uun xoog uun jeebka in lagaa dilaaciyo mooy aan lagaa soo saari karin inaad wixii oo dhan firdhisana lama rabo soo ma amsik bacda maalika waay soo kacabku ma ahayn nebigu uri sal ly slam xoolahaaga qaar ka mid hayso qisadii qaarkood waxay deliishadaan eh, muxuu ahay eh, abubakar waana xaalad khaasa ilaan abubakar xoolihiisao dhan buu keenay soo maahayn xaalad khaasa abubakar lama gaadhi karo leanna abubakar hadduu xoolihiisii oo dhan keenay abubakar nin iimaankiisa adkaysan karuu ahaa soo laakiin adiga ma adkaysan doontid ama dayn baad geli ama waad dawarsan doontaa saas daraaddeed tartiib saas mana shareecadu sideedaba waa wasa waa wasadoo dhexdhexaad bay rabtaa marka ruuxa mubadirka ah in laga joojin karo tasarufka ayuu baabuu yahay can curwata bni zubayr qaala wuxuu uhi ibtaaca wuxuu iibsaday cabdulaahi bnu jacfar cabdulaahi bnu jacfar ibnu abi aalib ayaa wuxuu iibsaday baycan beec fa qaala markaasaa wuxuu uhi caliyun cali baa wuxu uhi radi allahu tacala canh yani waa adeerkii yani cabdulahi adeerkii wey ilan jacfar iyo cali baa walaalaa marka cabdulahiga adeer baa loo yahay fa qaala caliyun cali baa wuxuu uhi radi allahu tacala canhu la aatiyanna walle waxaan u tegi cumaano walle cumaan inaan u tegi cumaan baa markaa khaliifka muslimiinta ah isagaa madaxii muslimiinta ah markaa fala axjuranna markaasaan ku shari calayka korkaagu ku yidhi ah, saaad u dhaqmayso walle intaan u tago khaliifka u tago inaan tasarufka kaa joojin buu ku yidhi fa aclama wuxuu ogeysiiyey daalika arrinkaa ibnu jacfar cabdulahi bnu jacfar arintii wuxuu wargeliyo u sheegay azubayra zubayr ibnu cawaan buu u sheegay zubayr buu kuhi waa la sharhaya ninkii adeerkay ahaa ee cali ahaa cumaan buu u socdaayo in tasarufka layga joojiyu raba arrintaasaa socoto fa qaala markaasaa zubayr wuxuu yidhi ana aniga ayaa shariikuka yani shirka kula ah fii baycatika waxaad iibsatay ah, waxaad soo iibsatay anigaa shirka kugula ah ayb waa isla leenahay fa ataa markaasuu ibnu cumaana cumaan radia allahu tacala canhuma qaala markaasaa wuxuu yidhi fa taa cali baa yimid cumaana buu u yimid radia allahu tacala canhuma qaala markaasaa cali wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi raawigu faqaala wuxuu yidhi cali baa wuxuu dhahayaa uxjur shar cumaanow calaa haada kan wiilkana adeerka ku ahay u ahay gacmaha qabo oo tasarufka ka jooji markuu cumaan damcay inuu tilaabo qaado faqaala zubayru zubayr baa faataa cumaan radi allahu tacala canhu faqaal qaala wuxuu idhi tacaal kaale uxjur calaa saasuu idin qore kulligiin qaala faqaala mu qore waa ku noqon doonaa insha allah xaqiijinayna uxjur calaa hada faqaala zubayru zubayr baa wuxuu yidhi ana aniga ayaa shariikuhu anigaa wax la leh ninkan badeecadan lagu sharaxay anigaa shariig laah zubayr baa dhahay ayib fa qaala cumaanu cumaan baa wuxuu yidhi ana anigu axjuru ma waxaan shari oon tasarufka ka joojini calaa rajulin nin korkii ninkaasoo shariikuhu ninkan wax la wadaagaye azubayru zubayr u yahay ma nin zubayr ay wax isugu jiraan baan anigu tasaruf ka joojin karaa buu ihi cumaan ma hawshaasaan ku dhaqaaqi karaa ayib raw shaaficiyu baa wariyay fii musnadihi ayib sanadka shaafici uu aarka ku wariyay waa daciif laakiin xaafid wuxuu u tiirinayaa talkhiiska abu cubayd fi kitaabi اlamwaal almuhim xadiidku ama aarku waa saxiix sheekh albani wuu saxiixina fi lirwa mutaabacaadii wax buu leeyahay ayib shariik bimacnaa cabdullaahi wuxuu ugu cararay zubayr zubayr wuxuu ugu cararay bimacnaa zubayr nin xoolana waa nin saxaabi oo jaliilahoo ah, muxuu ahaayey eh, ka mid ah raggii ahaa muxuu ahaayey nebigu si gooniyaba ugu tilmaamay yani eh, ina likulli ummatin xawaariy ah, ina likulli nebiyin xawaari wa xawaariyo zubayr nebigu sal ly slm nebi kasta wuxuu leeyahay cid khaas u ah anigana ninka khaaska ii ah waa zubayr buu nebig sal lay slm zubayr bnu cawaam marka nin saxaabi oo jaliil u ahaa cumaan marka waa ku dhici waay meeshaasi marka waxaa laga qaadanayaa oo xadiidka hadda loo deliishanayaa haddii uuna zubayr meesha soo geli lahayn cumaan wuu shari lahaa cabdulahi bnu jacfar soo ma waxaa ka muuqata marka inay masalada ruuxa mubadirka ah shariddiisu inay ahayd mas'alo mashhuur ah ladda saxaaba oo lagu camalfali jiray oo yaqaaneen saasay macanaa yani waxay leedahay aahaar kaloo badan bay leedahay xataa cabdulaahi bnu zubayr ina baan umalaynaya markuu fi saxiix markuu usoo galay habaryartii caaisha ya habaryartii caaisha buu usoo galay ilan asmaa baa isaga dhashay marka wuxuu ku yidhi waan ku shari caaisha marka arrintii iyada ahayd bay aad uga xumaatay markaasaa waxay ku dhaaratay inaynan la hadlaynin hadalka bay ka goosatay ilaa cabdulaahi uu si kasta isugu dayey oo cid kasta kaxaystay oo weji kasta isticmaalay bal habaryartii inuu soo ceshado yacni waxa wey xidhiirkeedii mudday ka maqnay marka masalada xajriga iyo shariidda marna waa ruux mubadir ah bay ku imaanaysaa oo xoolihii ku ciyaaraya marna waa ruux dayntu ku badatay ayb xadiidkan marka waxaa daliishanaya ruuxa tasarufkiisu xun yahay in la shari karo culimmada qabta ruux daweynba ha noqdo waana culimmada badankood wey culimaaul badankood baa sidaa qaba sida ibnumundir iyo keyrkiiba ay leeyihiin ladda saxaabana arrin machahuuday ahayd waxaana kaloo ku tusaya xadiidkii aynu soo marnay soo garan maysaan ninkii uu dhihi jiray nebigu laa khilaaba dheh laa khilaaba ninkii eh, yani qisadiisaan soo marnay soo mah waa kii nebiga sal ly slam intay ninkaa tolkii u yimaadeen ay dhihi jireen rasuulilahi ninkan suuqa kuma fiicna badaacadana iibkeeda ma yaqaano waxoogaa maskaxdiis rasuulilahi tasarufka ka jooji soo maahan ah, ee nebigu yidhi sal lay waslam war iskadaa ku yidhi markuu yeeli waayana nebigu yidhi waayahe ciddaad wax ka iibyeersanayso waxaad tidhahda laa khilaaba somayna soo mar marka nebigu qoladaas soo jeedisay qaraabada u ahayd ninkani nebigu ma dhihin nin weyn lama shari karo bal wuu taqriiriyey nebigu sal lay slm soo ma marka adiladay ka midta adiladay ka midta oo waxay soo hosgelaya oo sidoo kaleeto daliil u noqonaya qur-aanka kariimka allah tabaaraka wa tacaala waa ka yidhi muxuu ahay walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaaman xooluhu waa lafdhabarta sidaba noloshu ku taaganta sidaas daraadeed kuwiinna sufahada ah ha u dhiibina sufahadu marka kuwa da'yar da'yari daraaddeedaan xoolaha u maamuli karin sida agoonta yaryana weli qaan gaadhin caqligooda uusan tasarufka xoolaha u bislaanin way soo gelayaan waxaa soo gelaya cid kastoo xoolaha ku ciyaaraysoon maamulkooda aqoon ama meel xun yani waxay u isticmaalaysa safiih buu soo gelaya sidaas daraaddeed alle ha uu dhiibina buu yidhi gacantaba ha ka gelinina haddii inta loo dhiibo ay ku ciyaarayaanna waa laga joojin karaa marka oo tasarufkaa laga joojin oo ama waa loo hayn haddii dayn lagu leeyahayna markaa waa laga bixinaya bay manaa baabu calaamaati albuluuq wuxuu baabu yahay qaangaadhidda calaamooyinka lagu garto meeshan munaasabadda baabkan loo keenay waxa waaye yacni ruuxa inuu qaangaadhay maxaa lagu gartaa meeshan in la soo geliyana munaasabadda keentay waxa weeye ruuxu hadduusan qaangaadh ahayn inta badan caqligiisu uma bisla inuu xoolaha maamulo sidaas daraaddeed xoolaha gacanta laga gelin maayo hadduu agoon yahay iyo haddii kaleba ayib maadaama ay taasi jirto maxaa lagu qaangaadhaa way marka goormuu qaangaadh noqonaya ayib ilan qur-aanka kariimka waa ka tabaaraka watacaala ku xidhay agoonta xoolaha loo hayo ee xoolahooda loo maamulayo xoolahooda waxaa lagu wareejinayaa markay gaadhaan rushdiga rushdiga macnaa caqligooda iyo maskaxdoodu iyo ay u bislaadaan xoolahan gacanku hayntooda iyo maamulidooda culimmada badankood marka waxay qabaan waa bacda qaangaadhid kadib ilmihii markuu qaangaadha kadib buu laba noqonaya ilmo maskaxdiisu furan tahay oo durba keena inuu xoolihii hayna karo maamulina karo marka wax weeyaan waa lagu wareejinaya iyo inuu isagoo qaangaadhay kadib weli uusan u bislayn inuu xoolihii maamulo oo gacanta ku hayo oo xifdiyo oo rogrogo oo tarmiyo markaa waa laga haynaya marka qaangaadhka bay inta badan ku xidhan tahay qaangaadhkii marka maxaa lagu kartaa waa can caliyi bni abi aalibin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi xafidtu waan xifdiyey can rasuuli lahi sal ly slm rsul alle waxaan ka xifdiyey inuu yidhi laa agoonnima ma jirto bacda xtilaamin qaangaadhid kadib bacda xtilaamin markuu mino dejiyo kadib markay manidu ka timaado walaa simaata yowmin maalin aamusidiina ma jirto ila leyli ilaa habeenka laga gaadho bimacnaa simaadka waxa la ydhaha bimacnaa aamuska inaad iska aamustood tidhaahdo aniga waagu siduu u baryo ilaa caawa aamusnaanaya maba hadlayaba oo maxaad u hadli ladahay waxaa laga yaabaaba inuu cibaado ka dhiganayo war iska hadal yani jinsiga cibaadaadka ka mid ma aha waan aamuusnaanaya yani haddii waxaad rabto inaad ku hadasho khayr yahayna hadal haddaadan khayr ku hadlinina aamus baa la yidhi soo ma laakiin aniga maanta waa aamushaya oo aamuskaasaabaan wax ka raadsanaya maya walaa simaata yawmin ila leyl wa ah, ma jirto waxaas saas weya sidii ninkii mxuu nebigu sal lay slam uu arkay oo nin eh, muxuu ahaayey eh, eh, la hadhaynahayo oo rafaadsan oo lagu urursan yahay war ninkase wax ka yihi ninkani wuxuu nadray inuu soomnaado qoraxdaana isdhigo uusan hadlinna ya ha una fadhiisaninna waa rafaadsan halkaasay baashu la gashay malaha naftanuu naftanuu jilcinhayaa ila nafta yaani e, madaahibtan oo tasawufka iyo e, yani e, madaahib fara badan oo ibni aadamku diin ahaan u rumaysan yihiin sida fikirkan hadda maalan madhabkan ama diintan buudiistaha iyo naftoo la ciqaabay ku salaysan tahay naftoo la ciqaabo marka isagoo isciqaabaya war maxaa sidan nebigu marka wuxuu ku yuri sal la alay waslam soonkiisa ha dhammaystirto illa soonku waa cibaado soo ma laakiin meeshani qorax la fadhiisto waxba tari mayse hoos ha tago hana hadlo aamusku waxba tari maayo sooma marka walaa simaata yowmin ila leyli aamusku macno ma leh marka laa yutma bacda ixtilaamin maqsuudku waa ah, xadiidku waa xasan ama saxiix biuruqihi wa shawaahidihi waay ayb wuxuu daliilu yahay haddii uu ninku biyo keeno oo biyaha manidu ka yimaadaan inuu qaan qaangaadhay waana madhabu kaafat alculamaa sidaasay qabaano da'da ka hor hadduu biyaba keeno inuu qaangaar yahay oo qalinkii markaa fuulayo sidii nin weyn baa loola dhaqmayaa markaa ayib waa biyaha manida waa waxaa la mida sidoo kale xadiiska nebiga sida kusugan sal lla alay wasalam haweenta ama gabadha yarta ah markay iyadana caadadu ku dhacdo hadday caadadu ku bilaabato iyadana way qaangaadhay markaas intaas waa war laysla ogol waxaa kaloo uu faa'iidaynayaa xadiisku laa yutma bacda ixtilaamin ilmo qaangaadhay agoon ma aha soomaalida warkaasi soddon jir waa agoon ay ku leedaha ad arki waa soddon jir dhowr iyo labaatan jir wey haddana waxaa la leeyahay waa agoon agoon maaha agoon xukunkiisa wuxuu qaataa intuusan weli qaangaadhin mar hadduu qaan qaangaadho agoonnimo waa ka baxay xugum agoon ma qaadanayo saas man laa yutma bacda ictilaam wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu uhi curidtu waa lay bandhigay cala nabiyi nebiga korkiisa la ii bandhigay sal lay slam yowma uxudin maalintii uxud maalintii gaaladu soo duusha uxud laysugu yimid ayaa rag badan oo dhallinyara oo dagaalka rabay inay galaan aadna u xamaasaysnaa ayaa nebiga loo keenay sal lay slam mid mid baa marka loogu soo bandhigay raggaasi marka waa waa da'yar waa yaryaryihin ma qaangaarin haddana macadalika waxay rabaan inay dagaalka galaan ila shareecadana maaha ilma aan qaan gaarin inuu dagaal gala maaha waa meesha hadda yaani qaanuun dawliya hadda laga dhigaa oo cusub oo laakiin shareecadeenna goormay jidays carruurta inaan dagaal la gelinin carruurta inaan dagaal la gelin marka wuxuu yidhi nebigaa la iisoo bandhigay sal alay wasalam yowma uxudin maalintii uxud wa ana bnu arbaca cashrata sana anigoo afar iyo toban jir ah oona afar iyo toban jiraa nabiga lai keenay sal ly slm falam yujiznii nebigu iima ogolaanin inaan dagaalka u baxo waa afar iyo toban jir weli joog baa layidhi dagaal ma gelaysa iska tag wa curidtu waa lay bandhigay buu yidhi calayhi nebiga korkiisa yowma alkhandaqi maalintii godka dagaalkii godka oo axzaab dagaalkii axzaab wey macnaha laba sanay ka dambaysa ma aduu khilaaf baa ku jira taarikhdeeda walxaal ana anugu ibnu hamsa casharata sana anoo shan iyo toban jir ah shan iyo toban anoo jira ah markaa la soo bandhigay ayib oo nabiga la ii keenay sal dagaalkii uxud faajaazanii nebigu waa ii idmo waa ii ogolaaday sal lay waslam inaan dagaalka u baxo rawaljamacatu baa waris xadiikaasi waa xadiidka loo deliishado ilmuhu da'da uu ku qaangaadho oo haddii inta ka horaysa ama aan gabadhii caadadu ku dhicin ama uusan wiilkii biyo keenin oo manidii ka imaanin oo shan iyo toban uu sidaa ku gaadho markuu shan iyo toban gaadho markaasuu qaangaadhay xadiiskanaana loo deliishadaa oo nebigu sal lay waslam afariyo toban jirka wuxuu dagaalka uga reebay calashaani ma qaangaadhin waa shan iyo toban markuu dhammaystayna waa qaangaadho waa loo fasaxay markaa macnaha sidaa waxaa qaba jumhuurtaa qaba shan iyo toban jir inay tahay da'da lagu qaangaadhayo rag iyo dumarba markaa waa saas wey yani saddexda imaam baa qaba maalik shaafici iyo axmed ayaa qaba abu xaniifa sidaa khilaafsan abu xaniifa asagu wuxuu leeyahay haddii da la yidhaahdo da oo inta ka horraysa calaamaadkii kale aan laga helin hadduu nin yahayna siddeed iyo toban jir buu ku muxuu ahaayey nidaamkan hadda muxuu ahaayey caalamka ka jire reer galbeedka iyo bari iyo ilmuhu qormuu qaangaadha sideediy toban buu ku qaangaadha wixii intaa ka hoosee teen age baa la yidhahda waa waa saqiir waa ilmo marka abu xaniifa siddeed iyo toban jirkaa qaba oo madhabka abu xaniifa waay khaasatan ragga dumarkana wuxuu leeyahay toddobiyo toban laakiin waa ra'yi ama madhab oo laga xoog badan yahay oo waxaa xoog badan madhabka saddexda imaam ay kala mareen oo shan iyo toban jir inay tahay macnaha ayb waxaan la yaabay eh, dastuurada xataa u degan dowladaha muslimka ay dejistaan waa waxuun moogta lasoo koobiyeeyey inta badan waxaa ku qoran qaangaadhku waa siddeed iyo toban xataa midkan hadda soomaalidu qoratay soomaliya waagi dhowey waxaa ku qoran da'da lagu qaangaadho waa sideediyo toban jir war xataa madhabkii shaaficigu ma qabinaysa wax idinka yihi mamada shaafici baa loo joogaa meel baa laga soo koobiyey saas manaa ayb wa can caiyata xuquuq badan baa ka laazimiyo marka laleeyahay qaangaadh laleeyahay bimacnaa waxa weye da'daa intuu ka yaryahay ilmanimaa loola dhaqmayaa waa xataa haddaad gabadha siddeediyo toban jir ka yar ku guursato maxkamad baa lagu saari ilmo yar baad baad baad muxuu ahaay yaad farsamaysay baa lagu dhihi hor naagtu naag weyn wey oo dhalaysa ah, maxaa ilmo yar marka xuquuq badan baa ka laasimaysa meesha wax badan baa ka ratimaya da'da qaangaarhkeed maqlaysaan wa caiyata caiya waxaa laga warinaya caiyata alcawfiba caiyata alquradi baa la yidhahda caiyata alquradi ah, waa nin wuxuu ahaa yahuudiya oo bani israa'iil asalkiisa qaala wuxuu yidhi caiyata alquradi curidnaa waa nala bandhigay cala nebiy nebigaa naloo bandhigay sal lla alay wasalam yowma quraydata maalintii qurayda ah maalintii qurayda waxay ahayd dagaalkii reer bani qurayda nebiga sal lla lay gaaladu markay isu soo kaashatay dagaalkii axzaab oo laysu yimi reer bani quraydo yuhuud qoys yuhuudeed oo magaalada qayb ka mida ah degan bay ahayd nebigu marka wuxuu heshiis kula galay inayna dagaalkaas qayb ka noqonin oo ayna gaalada usoo raaceen markay nimankii magaalada soo duldegeen gaalada ahayd bay intay u tageen reer bani qurayda baa waxay yidhahan war maxamed maanta waa u dhammaanaysaae ka baxa ballantiisa oo dagaalka nala gala iyadoo muslimiinta meel adag ay ka marayso xaaladdu ku xun tahay jiha walba laga jiro halkii jihe ee reer bani qurayda kaga aadanaayeen baa haddana waxaa soo yeedhay nimankii ballantii waa ka baxeen dagaalkayna qayb ka yihi cajab wa zulziluu zilzaalan shadiidan baa ka dhacday markii dagaalkii ilaahay tabaaraka wa tacaala intuu nasrigiisu yimid axsaabtii dabayle lagu kiciyey bil kadib oy kala carareen ayaa marka waxaa dhacday nebigu sal lla alay wasalam markuu dagaalkii ka soo laabtay oo magaalada yimid ayaa malakul oo socdaa u yimid wuxuu ku yidhi haddaad idinku dhigteen hubkii annagu maana dhigin malaigtaadan dhaqaaji reer bani qurayda ku dhaqaaji ilaan ballan bay ka baxeen soo ma xilli xum haddii nebiga la gumaadi lahaa iyo saxaabadiisana gacanta ugu adag bay yeelan lahaayeen markaasuu nebigu dhaqaajiyay sal lay slam laa yusalliyana axadun ila fii bani qurayda ka dhacday marka laa yusalliyana axadun alcasra ila fii bani qurayda salaada casar ree bani qurayda meelaan hayaan lagu tukan aduu nimankii la hareereey oo muddaa la dul fadhiyay way isdhiibeen markii dambe marka nebigu sal lay waslam waxay kula heshiiyeen rasuul ilaahi nin la yidhaahdo sacad ibnu mucaad oy markaa xilfi ahaan jireen oo ay si uun muxuu ahay bahwadaag uga dhexayn jireen oo ugaas ahaa ayay waxay yidhahdeen markaa dhaawac ahaayo dagaalkaba ku dhaawacmayba ninkaa taladannada ha loo dhibo wuxuu nagu xukuma hana la mariyo sacad oo dhaawaca oo masaajidka nebiga yaalla ayaa marka nebigu u cidiray sacad ha la soo qaado sacad oo dameer lagu wado ha la soo dejiyay waa meesha iyadana ku imaanayso qumuu ilaa sayidikum faanziluuh sayidkiina isu taaga ugaaska isu taaga oo soo dejiya waa soo dejiyey markaasuu nebigu uri sal alay wasalam sacdow aday taladoodii ay ku dhiibeen anna waan kuu dhiibe markaasuu rasul ma ii dhiibtay a oo waxaan xukumo waa soconaya haa waxaan xukumay buu yidhi intooda gaashaanqaadkaana in la laayo carruurtooda dumarkoodana in la kaxaysto markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay wasalam xukumka aad xukuntay waa xukumkuu alla xukumay toddobada samo korkooda ka xukumay waa tilaabadii waa lagu qaaday marka wiilkan markaa catiye ah caruurtii markaa yaryaraydee wuxuu ahaa aan qaangaadhin raggii baa la dhex galay marka yaa qaangaadhay yaanse qaangaadhay halkaa way marka waan caiyata qaale wuxuu uhi curidnaa waa nala bandhigay cala nebiy nebigaa naloo bandhigay sal lay waslam yowma quraydata maalintii qurayda fa kaana wuxuu ahaa man ambata ruuxii timaha hoose soo saaray qutila mid la dilo ambatada waxaa laga wadaa bimacnaa timaha gumeyrka ka soo baxa ee xubinka taranka ka koreeya timahaasaa laga wadaa ninkii ay ka soo baxeen qutila mid la dilu ahaa waman lam yumbit ruuxan soo saarin timahaana khulliya sabiilahu jidkiisaa la bannaynaya waa la sii daynaya waa raggii baa la kala saarayaa oo yaa qaan qaangaadha qaan qaangaadha fa kuntu waxaan ahaa buuhi haddaan ahay caiya miman lam yumbit caruurtii aan timahaa soo saarin baan ka mid ahaa faqulliya sabiilii waa layska kaysi daayey caruurtii iyo dumarkii la qafaashay ee la qabsaday buu markaa galay kadibna wuu islaamayo dee xadiiska warinay rawa hamsatu shantii baa warisay wasaxaxahu tirmidi tirmidi baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixinay xadiidka alxaafid ibnu mulaqin xaakim dahabi baa ku waafaqay alxaafid ibnu xajar iyo keyrkood waa xadiis sugan wey xadiidka wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan faman kaana ruuxii ahaaday muxtaliman mid qaan gaadhay oo biyo keenay oo amase ambatat ay soo saar soo baxday caanatuhu timihiisa hoose ay soo baxeen qutila waa la dilay waman laa ciddii aan timihiisaasi soo bixin biyana keeninna turika waa laga tegahay faraa laga qaaday rawahu axmed baa wariy wanasaa'i baa wariy maxaa loo deliishanayaa waxaa loo deliishanayaa waxyaalaha qaangaadhka lagu garto waxaa ka mid a inay timahaas gumeerka ka soo baxaa kaa soo baxaan ah, marba hadday timahaasi soo baxaan biyo ma keenin shan iyo tobanna ma gaadhin timihii baaba soo baxay maxaa la samaynaya waa qaangaadh ninkaas waa madhabu axmed axmed ibnu xambal iyo a'immaa sidaa qaba oo timahaa soo bixidoodu inay qaangaadhka astaan u tahay ruuxu ku qaangaadhayo sidaasuu xadiidku faa'idaynaya iyadan wacan samurata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal ly slam qaala wuxuu idhi uqtuluu dila oo laaya shuyuukha shuyuukhaalmushrikiina gaalada odayaashooda laaya wastaxyow wastaxyuu daysta sharkhahum dhallinyaradoodana daysta carruurtooda washarkhu waxa weeye alghilmaanu waa wiilasha aladiina kuwaasoo lam yumbituu aan soo saarin timaha hoose rawahu waxaa wariya atirmidi wasaxahu wuu saxiixiyey xadiidku waa daciifoo ma sugna kan dambe leanna waxaa ku jira muxuu ahaaye xasanulbasri cancanadiisii baa ku jira waana mudallis sidaasuu xadiidku uu daciif ku yahay sida iyo keyrkiiba ay tilmaamayaan ma sugna marka kaa horaa inagaga fulan inagaga fulan inagaga macna asal way tahay asal waxa weeye gaalada marka lala dagaalamayo muslimiintu ay dagaalamayaan dadka aan la laynin bay ka caruurta caruurta yani nin dagaalamaya mooye laakiin caruurta iyo dumarka iyo dadka da'daa iyo wadaadada aan adduunkaba shaqo ku lahaynee kaniisadaha isaga jira iska cibaadaysanaya iyo waxaasoo dhan lama laayo waxaaso dhan dagaalka laguma dilo allama inay dagaalka soo galaan mooye lama laayo ninka la dilaya waa nin dagaal ku jira ama dagaalka qaybka oo caqli iyo maskax iyo tadbiir iyo hawl haya laakiin dadka ha kaleeta iska muxuuha ah raciyadda iska shacabka ah ee aan qayb ka ahayn yani lama lahayo saas man oo shareecadnu saas ayb hadhow si loogu taliyaba hadhow si loogu taliyaba ama ha layska xoreeyo faraha laga qaado ha la daayo ama madax furasho dad kale ha lagu badasho ama addoonsi ha la geliyo si loogu taliyaba ha dhowto ee muxuu ahaaye laakiin markan dagaalka lama laynaya iyaga macnaha taas waa qaacido sharcigan u tegi doona kitaabuljihaad baan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala sidaas marka marka xadiidkani hadduu sugnaadiyo midka hore xadiidkan waxaa lagu xambaarayaa wastaxyu sharkhahum haddiiba uu sugnaado waxaa lagu xambaarayaa sharkhiga waa kuwa aan qaangaadhin saasaa lagu xambaaraya ayb lanna hadday qaangaadhaan rag waaweyn wey markaas hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamed wala alih w saxbi waslm